bismi illaahi araxmaan araxiim kitaabu zaka waxaynu ku jiray kitaabkii ku saabsanaa cumdatulaxkaamka waxaynu bilaabaynaa kitaabka afraad oo kitaabu zaka waajibaadka shareecada ee arkaanta islaamka ahaatay waa shan sida xadiiskii cabdulahi bnu cumarba uu sheegaya labada shahaado waa rukniga koowaad rukniga labaad waa salaada rukniga saddexaad waa zakada rukniga afraad waa soonka rukniga shanaadna waa xajka waxaynu hadda bilaabaynaa kitaabu zaka azakaa luqatan waxaa la yidhaahdaa annama wa tadhiir shayga inuu ziyaado kobco ou kordho iyo taahiriinta la taahirinayo labada mid walba waa lagu magacaabaa luqa ahaan sharcanna waa xaq makhsuus ah oo ruuxa ku waajiba zakaatulmaal marka laga hadlayo xoolihiisa ku waajiba dad gaarana u waajiba waa asnaaftii la sheegay ee sideedda ahayd zakadu waxay u qaybsantaa zakaat ulmaal iyo zakaat ulbadan zakaat ulbadan waa zakaat ulfitriga zakaat ulmaalna waa zakada xoolaha can cabdillahi bni cabaasin radia allahu canhuma qaala qaala rasuul lahi sala allahu alay wasalam limucaadi bni jabalin xiina bacaahu ila alyaman bukhaari iyo muslim waxay soo wariyeen oo cabdullahi bni cabbaas ay ka soo wariyeen inuu yidhi rasuulku sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi limucaadi bni jabal mucaado ina jabala wuxuu ku yidhi xiina bacaahu ila alyaman goortuu nebigu sala allahu aleyh wasalam mucaad diray oo yeman u diray wuxuu ku yidhi nebigu sala allahu aleyh wasalam innaka sata'tii qawman ahla kitaab adigu waxaad u tegaysaa dad ahlu kitaabaad u tegaysaa ahlu kitaab waxaa la yidhahdaa alyahuudu waannasaara waa yuhuudda iyo kiristaanka ayaa la yidhahdaa ahlu kitaab qolona kitaabkii towraadeed bay u ehel ahayd qolona kitaabkii injiil ayay u ehel ahayd faida ji'tahum fadcuhum ilaa an yashhaduu an laa ilaaha ila allah faidaa ji'tahum markaad u tagto fadcuhum ugu yeedh ilaa an yashhaduu an laa ilaaha ila allah inay qiraan an laa ilaaha ila allah ay annahu sha'niya laa ilaaha ila allah ay laa macbuuda xaqun ila allah mid la caabuda xaq ma aha allah mooyaane allah in la caabudaa waa xaq laakiin hayrkii in la caabudaa xaq maaha antaasi waa mukhafafa min alhaqiila wa anna muxammadan rasuulu allah iyo in muxammad rasuulka ilaaha yahay maxay isku noqonayaan laba rukni midse rukni waaxid rukni waaxid fainhum ataacuu lak hadday ku aeecaan bidaalika kaas kugu aeecaan ismu ishaaruhu wuxuu ku dhacayaa madkuurka la soo sheegay hoosta ka ah laba shahaado ismu ishaaraha mufradkaa mar waxaa lagu ishaaraa shay keli ah marna waxaa lagu tilmaamaa ashyaa mutacadida hadduu mufrad yahay see loogu tilmaamaya ashyaa mutacadida wuxuu u noqonayaa madkuur ka la soo sheegay ka la soo sheegay hoosta ayuu wuxuu ka yahay laba shay fainhum aطaacuu laka hadday ku aطeecaan adiga bidaalika madkuurka la soo sheegay oo shahaadataanka ah ay kugu fa faahbirhum waxaad uga warrantaa ana allaha qad farada calayhim hamsa salawaat inuu ilaahay ku faral yeelay shan salaadood fii kulli yowmin wa leyla habeen iyo maalin kasta in ilaahay shan salaadood ku faral yeelay uga warran fa inhum ataacuu laka bidalik hadday adiga ku ateecaan oo madkuurkaa la soo sheego shanta salaadooda ay kugu ateecaan fa akhbirhum waxaad uga warrantaa ana allaha qad farada calayhim sadaqatan tu'khadu min akhniyaa'ihim inuu ilaahay ku faral yeelay sadaqo bimacnaa zako sakadaasoo tu'khadu min akhniyaa'ihim laga qaadaayo kuwooda hodannada ah ama haniyada ah kuwa waxaystee ladan fa turaddu waxaa loo celinayaa oo la siinayaa calaa fuqaraa'ihim kuwooda baahan ee fuqaradooda ah fa inhum ataacuu laka bidaalik hadday adiga ku ateecaan oo kaa la soo sheegay ay kugu ateecaan fa iyaaka wa karaa'ima amwaalihim waxaan kaaga digayaa xoolahooda kuwooda wanaagsan ee neefdoorkaa ah baan kaaga digayaa bimacnaa xoolaha waxaa jira qaar sii qiimo badan oo maquudhaan ah oo ruuxa xoolahaa lihii uu marka ugu jecel yahay waa nafaa'is alamwaal marka kuwa caynkaasee isha uu ku hayo ee xoolihiisa ugu doorka roon leh inaad ka qabataan kaaga digaya oo zakanimo aad uga qaaddo yacnii isagaan isagu raalli ahaansho ku bixin adigu aad ka qabato kaasaan kaaga digaya fa iyaaka wa karaa'ima amwaalihim waxaan idin kala digayaa xoolahooda kuwooda maquudhaanka ahee wanaagsan ayaan idin kala digaya bimacnaa kuwa ha ka qaadin wattaqi dacwata almadluum iska ilaali ruuxa la dulmiyey ducadiis yacnii habaarka ruuxa madluumkaana iska jiro sababuu kugu habaaro ha la imanin fa innahu laysa baynaha wa bayna allaahi xijaab waayo ruuxa madluumkee la dulmiyey ducadiisiyo ilaahay xijaab uma dhexeeyo laysa baynaha ay bayna dacwati almadluum ruuxa la dulmiyey ducadiis iyo wa bayna allaahi iyo ilaahay uma dhexeeyo xijaabun waxteedi uma dhexeeyo bimacnaa ducada ruuxa madluumkii waa mustajaabo ilaahay waa aqbalayaa oo ducadaa ma radiyo marka yaanu ku habaarin ka la dulmiyaye dulmi hawlo imanu ha dulmiin nebigu sala allahu alayh wasalam mucaad ibnu jabal ayuu diray yeman buu u diray wuxuu u diray isagoo daaci ah oo dadka diinta ugu yeedhaaya mucallim ah oo diinta baraaya qaadi ah oo xukumaaya ayuu intaba u diray nebigu wuxuu u sheegayaa sal allahu alayh wasalam siduu dadka ugu yeedhi lahaa ee ula hadli lahaa waxaanu u sheegayaa waajibka ugu horreeya ee dadka ku waajibkaana waa sheegaya marka awal waajib inuu yahay tawxiidka shahaadataanka inuu yahay baa laga qaadanaya dadka qaarkood waxay yidhahdaan awal waajib ruuxa saarani waa alnadar waalistidlaal waa in marka waxa weeye la eego oo makhluuqaadka laga fekero oo la deliishado ayaa awal waajib ah ama alqasdu ila anadar nadarka yani makhluuqaadka la eegayo laga fekeraayo ya in loo qasdo la doono ayaa awal waajibay yidhahdeen tafaasiil noocaasay sheegeen laakiin arrinka noocaasay sheegeen deliil male daliilku wuxuu inoo sheegayaa awal waajib inuu yahay shahaadataanka waayo waajib ka horeeya oo dadka ku waajiba hadduu jiri lahaa labada shahaado ka horreeya waxaa la amri lahaa inuu mucaad marka ugu horraysa ugu yeedho ayaa la amri lahaa waxaanu nebigu amray sala allahu alayh wasalam waxa ugu horraysa ugu yeedha inuu noqdo labada shahaado riwaayaadka qaarkood baana caddaynaya innaka sata'tii qawman ahla kitaabin falyakun awala ma tadcuuhum ilayhi shahaadatu an laa ilaaha ila allah wa ana muxammadan rasuulu allah awal buu xadiiskaasi caddaynaya ha noqdo waxa ugu horraysa aad ugu yeedhaa labada shahaado idan maxaa laga qaadanayaa awal waajib ruuxa saarani inuu yahay shahaadataanka inuu qiro dadka qaarkood waxay yidhaahdeen shahaadataanka qiritaanka ruuxu qirayaa anfici mayso haddaanu marka hore nadarkiiyo istidlaalkii la iman oo makhluuqaadkan ka fekerin oo marka dambe yaqiin aanu ku gaadhin nadarka iyo istidlaalka iyo ka fakeraadda makhluuqaadka uu ka fakeraya eegeegaayo ya markaasunbaa iimaankiisuba asaxaya haddaanu nadarkaa iyo istidlaalkaa ka hormarin ee bas loogu yeedho uu rumeeyo o ictiqaadiyo ictiqaad jaazim ah qaar baa waxay leeyihin ma asaxayso lakin waa qowl baail ah mutakallimiinta qaarkood waxay yidhaahdeen asixi mayso marka waxawyaan yaani shahaadadaasi asix mayso ama islaamnimadaasi sugnaan mayso laakiin warka noocaasi waa war khala ah oaan sax ahayn nusuustana ka hor imanaya nebiguna sala allahu aleyh wasalam ciduu ku yidhi nadarkiiyo istidlaalka hormariya oo ka horraysiya labada shahaado uu ku yidhi saa ka hormariya ma hayno waxaa ugu yeedhaya cid walba shahaadataanka inay la yimaadaan yaa cammi qul laa ilaaha ila allah undur wastadilla watafakar uma qul ma odhan marka hore feker oo eeg oo u fiirso intaa dabadeed waxaad qirtaa labada shahaado ee wuxuuhi yaa cammi qul laa ilaaha ila allah kelimatan uxaaju laka biha cinda allah wuxuu si caama nebigu u lahaa quuluu laa ilaaha ila allah tuflixuu unduruu wastadilluu ma odhan ee laa ilaaha ila allahu dhaha haddaa laa ilaaha ila allahu tidhaahdaan waa liibaanaysaan baa nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam ta kale kumaan kunkii soo islaamayey iyo khalaa'iqdii faraha badnaa ee islaamayey ruuxuu nebigu ku yidhi sala allahu wasalam marka hore nadar iyo istidlaal iyo fakaraad ma la timi ruuxu ku yidhi ma jiro ya ama ruuxu ku yidhi ku noqo horta waxaad ka hormarisaa nadarki iyo tafakurki iyo isdilaalka hormari idan waxaa laga qaadanayaa awal waajib inaanu ahayn annadar walistidlaal aw ilqastu ila alnadar wanaxwu dalik ee awal waajib uu yahay labada shahaado labada shahaado uu yahay labada shahaado markuu ruuxu qiro waajibka kale ku sii xigaa waxaa weeyaan waa salaadaha shanta ah inuu ictiqaadiyo lana yimaado shan salaadood baana faral ah fi lyowmi walleyla waa farducayn hadday taana yeelaan waxaa waajib ku noqonaysa hadday xoole leeyihiin kuwooda akhniyada ee xoolaha leh in zake laga qaado zakadaasi shuruuday leedahay shuruudihii waxaa ka mid ah mulki dhammaystiran waa inuu maalkan mulkiyey maalkaasi waa inuu nisaab gaadha oo sakagoys yahay mar saddexaadka waa inuu xawalaanulxawl waa inuu dhacaa oo xilliga xilligiisa waa inuu gaadhaa haddii maalkaasi uu yahay ama maashiyo xoolo geel iyo adhi iyo lo ah ama uu yahay naqdayn ama waxyaalaha markaa beeraha ka go'a yaga xawalaanulxawl xilliga xilligiisa inay gaadho looma shardiyo yaga waxaa laga sako bixiyaa markaa la goosto beerta wa aatuu xaqahu yowma xasaadih yacnii bixiya xaqii markaa uu lahaa zaracu uu lahaa maalinta la goosanayo bixiya laakiin maalkii kale waxaa loo shardinayaa ee aan beerahaas ahayn waxaa loo shardinayaa xawalaanu alxawl xilliga xilligiisa waa inuu gaadho maalkaas iyadoo uu sakagoys yahay waa inuu ilaa wakhtiga wakhtigiisa hayey sakagoysnimadaasna aanu ka bixin ee jamiica asana waa inuu sakagoys ahaa sidaana ku hayey waayahay markaa sadaqaddii waxaa laga qaadayaa kuwooda hodannada ah, asnaafta zekada la siinaya fuqarada keliya kuma gaar aha siddeed sinfi baa laynoogu sheegay ama sideed nooc baa laynoogu sheegay aayaddii suuratu atawba inama asadaqaatu lilfuqaraa'i walmasaakiini walcaamiliina calayha alaaya haddaa fuqaro keliya maxaa loo soo gaar yeelay culammadu waxay dhahen waxaa loo soo gaar yeelay xaqooda ayaa awkad ah oo si adag adkaanshaha xaqoodu si adag yahay daraaddii ayaa iyaga loo soo gaar yeelay culamada qaar waxay ka istimbaadaan siddeedda sinfi in la wada gaadhsiiyaa inaynay waajib ahayn oo mid walba muqdur laga siiyo ee nooc keliya in la siiyaa inay asaxayso sida fuqaradoo keliya haddii la siiyo in sakadaasi asaxayso qofkii ka gudayso bay culammada qaar kala baxeen hadday taana kugu ateecaan xoolahooda kuwa ugu mudan ee ugu fiican iska jiro ha ka qaban sakada marka xoolaha laga bixinayo neefka wasadka dhexdhexaadka abaa ah lagu bixiyaa ka ugu sitana ma aha ka ugu liitana ma aha waa ka wasadkee dhexdhexaadka ah ee midna ka fiican yahay midna ka liito mar labaadka neefka la bixinaya waa inuu ceebo ka maran yahi oo neef ceebaysanoo liita waa inaanu ahayn waxaa laga reebayaa uu neefkaa liitaa hadday xoolihii noqdaan qaar wada liita xoolihii kalaa baxay dabeedna waxay noqdeen xoolahoo dhan baaba markaysaa wada buka amaba waxay noqdeen xoolihii oseka goysa ayaa waxa dhacday in waxa weeye xilligii sekada laga bixin lahaa markuu soo dhowaa ayaa kuwii waaweynaa dhinteen kuwii yaryaraa ee ku dhashay oo nool keliya yagu keligood ay nool yihiin nisaabkiina dee ay gaadhayaan ayaa wakhtigii sekada la bixinaya soo gaadhay neefkanna markaa sekadu kumaba baxdeen in lagu bixiyo oo da'dii sekada lagu bixin lahaa waa ka yaryahay laakiin wixii waaweynaay oo dhan baa dhintayba waxaa hadhay afartan yaryar oo maqal ah maqashiina xawl gaara looma eego mar hadday xoolaha ka dhasheen oo ay farac yihiin waxay noqonayaan asalkooda inay raacayaan attaabicu taabic asalka ay taabica u yihiin bay xawlkiina ka raacayaan mar haddii cidda ay ka farcan yihiin ee ay ka dhasheen ay tahay cidyadu xawlkeedii dhammaystirmay xawl gaara loo binayn maayo kii horun baa loo ictibaarinaya bimacnaa xoolihii waa saka goys wakhtigay saka gooyeen laga soo bilaabo sidii loogu tirinayey ayaa sannadka bartankiisii markay maraysay ayaa wuxuu ahaayeen masalan toddobaatan adhiyu ahaayeen toddobaatankii waxaa ku dhashay afartan sannadka markay lix bilood tagtay bay ku dhasheen maxay isu noqdeen toddobaatan loo geeyey afartan maxay noqdeen boqol iyo toban bay noqdeen intaan sannaddii dhammaystirmin ka hor oo sanadka dhammaystirankiisii bil ama laba bilood ay ka harhsan tahay ayaa waxa dhintay toddobaatankii weynaaba waa dhinteen maxaa hadhay afartan maqal ah sannaddii waxay dhammaystirantay iyadoo afartankaa maqasha ah uu haysto waa afartan iyadu jirta lix bilood ama toddoba bilood marka hore lix bilood ama toddoba bilood ama siddeed bilood neef jira oo adhi ah miyaa zake lagu bixinayay maya laakiin markay wada noqdeen sidaas maxaa la yeelayaa ma waxaa la odhanayaa neef kale soo iibso mudakar ah mise waxaa la odhanaya waxaad haysa ka bixi waxaa la odhanaya kuwanaad haysa ka bixi hadduu yidhaahdo marka hadda sanadku ma dhammana waxaa la odhanayaa maqal bay ahaayeen ariga ka dhashay oo farac iyaga ka farcamay ahaayeen nisaabka waxaa loo eegayaa un asalkoodii asalkoodii haddii markaa ay ahaayeen qaar goys ah xawlka asalka loo tirinayo ayaa lagu binaynayaa farca ka dhashayna ayaa lagu binaya marka calaa kulli xaal neefka la bixinayaa neef liita waa inaanu ahayn laakiin haddii xoolihii noqdaan qaar wada liita waxa uu hayaa ayuunbuu ka bixinayaa ee lama odhanayo mid kale soo iibi la odhan maayo marka niman caamiliin la yidhahdaa zekada loo diri jiray amwaasha waxaa loo qaybiyaa laba qaybood alamwaal aldaahira iyo alamwaal albaatina xoolo muuqda iyo xoolo qarsoon xoolaha muuqdaa waa xoolaha foofayoo kala ka mid a adhiga iyo geela iyo lo'da ciddii zekada xilku ka saarnaa ee ururinaysae madaxdu u soo dirtay xoolihii intay tiriso ayaa wixii qabta ay ka qabanaysaa intay halkaa iska fadhiisato odhan mayso zakadii baanu doonaynaaye zakadii keen oo wixii loo dhiibo un qaadi mayso caamilintu waa nooc wilaaye ah waa nooc madaxtinimo ah ya marka iyagaa ka qabanaya marka mucaad waxaa looga digayaa neefka xoolaha ugu door karoon inuu ka qabtaa looga digaya waayo hadduu ka qabto waxay noqonaysaa dulmi iyadoo qofkii aanu ka raalli ahayn hadduu neefkaa xoolaha ugu mudan ka qabto wuxuu noqonayaa dulmi saasuu u yidhi wattaqi dacwata almadluum laakiin kii zakada bixinaya hadduu raalli ku noqdo neefka ugu mudan inuu bixiyo waa asaxaysaa fadli ziyaadaana waa ku helayaa oo ma aha lagama qaadayo isagaa loogu tudhayey marka faralkii wax ka ziyaada abuu ku dara faralkuna wasadka ayuu ahaa waxaa laga qaadanayaa ruuxa madluumkaa ah, ducadiisa in la iska jiro iyo habaarkiis ayaa laga qaadanaya can abi saciidin alkhudriy radia allaahu canhu qaala qaala rasuul lahi sala allahu alayh wasalam leysa fiima duuna khamsi awaaqin sadaqa rasuulku wuxuu idhi sala allahu alayh wasalam kuma sugnaa shan wiqiyadood wixii ka hooseeya kuma sugnaa zako uqiyadu waxay ahayd miqyaas fidada lagu qiyaaso ayay ahayd marka waxay u dhigmaysay uqiyadaasi afartan dirham bay u udhigmaysa marka wax shan uuqiyo ka yar uuqiyo kasta markay afartan dirham tahay afartan lagu dhuftay shan waa imisa waa laba boqol oo dirham bimacnaa laba boqol oo dirham lacagtii ka yar zaka kama waajibto laysa fii maa duuna khamsi awaaqin shan uuqiyadood wax ka yar kuma sugna sadaqatun zaka waajibi kuma sugna walaa fii maa duuna khamsi dawdin dhowr geela oo shan ah wixii ka hooseeyana kuma sugnaa zako waajib kuma sugnaa dawd waxaa loo isticmaalaa waa dhowr bay la macno tahay waa min alaa ilaa cashrin saddex laga bilaabo toban laga gaadho marka waxaa laga tilmaamayaa dhowr geela oo shan ah wixii ka yar zako waajib kuma sugnaa riwaayaadka qaarkood waxay kordhinayaan min alibil walaa fii ma duuna khamsi dawdin min alibili sadaqa dhowr geela oo shan ah wixii ka yar kuma sugna zako waajibi walaa fii maa duuna khamsati awsuqin sadaqa shan awr waxay qaadaan raashinka shan awr ay qaadaan wixii ka yarna zako waajibi kuma sugna xadiidkani wuxuu ka warramayaa nisaabka uu leeyahay zakadu ay leedahay marka ashyaada midba in bay ku seko gooyaan geelu wuxuu ku seko goynayaa shan shan tuldood oo geel ah wixii ka yar zaka kama waajibto hadduu afar haysto zaka ka waajibi mayso laakiin shan hadduu gaadho zaka ka waajibaysa shantiina waxaa laga bixinayaa neef adhiyaa laga bixinaya lacagtu waxay ku seko goynaysaa laba boqol oo dirham dirhamkaasi wuxuu ka samaysnaa macdan macdanta nooca fidada la yidhaahdo ayuu ka samaysnaa dirhamkan hadda waraaqa ah maaha waxaa dirham macdan ka samaysan marka shan uuqiyadood oo dahab ah oo u dhigmaya laba boqol oo dirham uuqiyadii waxay u dhigmaysaa afartan dirham afartan lagu dhuftay shan waa laba boqol laba boqol oo dirham wixii ka yar zaka kama waajibto haddaba dirhamku dirhamkan hadda aynu naqaano maahee waraaqaha ah waa dirham macdan ah muxuu u dhigmaa waxaa la eegayaa fidada qiimaheedaa la eegayaa fidadii hadda waa macdan la yaqaan waa macdan la kala iibsado qiimaheeda ayaa la eegaya qiimahaasaa lagu xisaabinaya fidadu markaa qaali ma aha waa macdan ka caban dahabka aad iyo aad uga caban waayo halkeeda garaam dee ma hal dollar gaari maayo ya marka wuxuu noqonayaa in waxa weeye dee qiyaastaa lagu eego garaamkeedu waxaa laga yaabaa in nus dollaroo kale uu noqdo ama siddeed iyo afartan filis inuu noqdo wakhtiyada qaarkood wakhtiyada qaarkoodna waxaa dhici karta nus dollar inuu gaadho haddaba imisa garaam baa ku jira labada dirham waxaa la yidhi labada boqolee dirham waxaa ku jira han boqol iyo han iyo sagaashan garaam ayaa ku jira waa han boqol iyo han iyo sagaashan garaam oo fida ah fidadu waa macdantan markaa silfarta ama lagu ilaaqo silfar kaatumada qaarkood ay ka samaysan yihiin ayaa waxaa la yidhahdaa fida marka han boqol iyo han iyo sagaashan garaam oo fida ah lacagtii goysaa waa seka goys garaamkiina wuxuu u dhigmayaa nus dollar wax ku dhow taqriiban marka halkaasaad ka xisaabinaysa waayah dadka qaarkood waxay sameeyaan lacagta inay u celiyaan xagga dahabka inay u celiyaan oo nisaabkii dahabka ay u eegaan taas iyadaa bay sameeyaan nisaabka dahabka haddii loo eego waxay u baahanaysaa shan iyo siddeetan garaam oo dahab ah dahab khaalisa ah wixii gooyey markaa noqonaysa calaa kulli xaal sida laakiin u dheefta badan ansabkana u ah ixtiyaadkana badan waa in loo eego nisaabkii lacagtae nisaabka dahabka aan loo eegin hada axadu lilfuqaraa wa huwa alaxwad isagaana ixtiyaad badan si aan qofkii waajib ugu baaqan waajib si aan ugu baaqan ka warran marka waxa waye dahabkii dahabkii isaga waxaa soo arooray cishruuna misqaalan labaatan misqaal baa saka goyskiisu noqonaya marka wixii labaatan misqaal ka yar oo dahab ah zaka ka waajibi mayso labaatanka misqaal inteebaa qiyaastiisu noqonaya culammadii hore taqdiir bay sameeyeen ay ashyaada qadarayaan oo qiyaasayaan waxayna ku qiyaaseen noocyada shaciirkaee la yaqaano ee dhulka ka soo baxa ayaa waxay yidhahdeen misqaal kasta wuxuu la miisaan yahay intaasoo xabadood oo shaciir ah heedda nooca la yidhaahdo noocaasay ku qiyaaseen oo ku miisaameen dabeedna waxay sheegeen inta xabbe ee shaciira uu noqonayo marka tii la tiriyo waxay noqonaysaa inay shaciirkii kala waaweynaaday horta shaciirkii qiyaastiisa culamada qaarkood waxay yidhaahdeen markii la miisaamay shan iyo siddeetan garaam bay noqotay oo dahab ah bacdi kale waxay yidhahdeen maya labiyo sagaashan bay noqotay labiyo sagaashan bay noqotay calaa kulli xaal laakiin sida ixtiyaadka badan lihii waa shan iyo siddeetanka shan iyo siddeetankaasi dahab khaalisa waa yihiin dahab khaalisa waa yihiin dahabkii haddaanu khaalis ahayn waxay noqonaysaa nisbadu inay intaa ka badato dahabka khaaliska waxaa lagu sheegaa inuu yahay kan wasnigiisu yahay afarylaatanka innaga agteenna isticmaalkiisu ma badna kaas dahabka innagu aynu isticmaallo waxaa ugu badan koob iyo labaatan siddeed iyo toban labiyo labaatan waxaana ugu sii badan baan filayaa koob iyo labaatanka aqlaban kaynu isticmaalna waa kaa siddeed iyo tobankii hadda waa yaraaday labiyo labaatankuna ma badnaa afar iyo labaatankaa ugu khaalisnimo badan laakiin kuwa kale maaddo kale ku dhex jirta afar y labaatanka laftiisa wax waa ku jiraan laakiin waxaa ku jira wax madkuura maaha yani waa dhibic kada ya sagaal iyo sagaashan dhibic xabaddii kalaa cacabtay intaasaa dahaba inta kale waxay noqotay maaddo kaleo lagu adkeeyo naxaas ah labaiyo labaatanka koob iyo labaatanka iyo siddeed iyo tobanka mid walba nisba ka dhiman mar kastoo ay sii yaraatana nisbada maaddada kale ku sugani waxay noqonaysaa inay badantay oo inta afar iyo labaatanka ka dhimani dahabnimadiisay ka dhimantahay hadduu yahay siddeed iyo toban masalan dahabkii marka loo qaybiyo afar meelood macnaheedu waxay tahay meel baan dahab ahayn afar meeloodoo milix waa imisa waa afariyo labaatan saddex meeloodoo milixina waa siddeed iyo toban siddeed iyo ka dhiman lix soo lix maxay kaga dhacdaa afariyo labaatan rubuc soo macnaheedu waxay tahay hadduu siddeed iyo toban qiyaastiisu yahay qadra rubcin in la eg afar meeloodoo meel ahaan baan dahab ahayn waa kamiyo badan almuhim taa waxay noqonaysaa haddii waxa weeye dahabku aanu afar iyo labaatan ahayn in waxa weeye nisbada nisaabka u noqonaysa inay ka badato ayay markaa noqonaysa waxaana bacdi ay sheegeen qiyaasta lagu soo saari karaa inay noqonayso dahabkan siddeed iyo tobanka ah kamiyada ruuxu uu ka haysto ayaa waxaa lagu dhufanayaa siddeed iyo tobankii masalan boqol garaan buu haystaa ama boqol iyo labaatan garaan buu haystaa masalan oo micyaarkiisu yahay siddeed iyo toban waxaad ku dhufataa siddeed iyo toban ku dhufan dabeedna waxaa loo qaybinayaa afariyo labaatankii qiyaasta saasaa lagu soo saaraa khulaasadu waxay tahay dahabku wuxuu ku seko gooya shan iyo siddeetan garam walaa fii maa duuna khamsati awsuqin sadaqa shan awr waxay qaadaan oo raashinana wixii ka yar zaka kama waajibto awrku wuxuu qaadayaa lixdan saac lixdan saac buu qaadaya saacina waa laba kiilo iyo afar oo garam lixdan marka lagu dhufto shan waxay noqonaysaa saddex boqol oo saac bay noqonaysaa saddex boqol oo saac ayay noqonaysa marka wixii intaa ka yar zaka kama waajibto marka nisaabka dahabku inuu yahay ishruuna misqaalna waxa ku soo arooray xadiiska abu daawuudka laysa calayka shayun xataa yakuna laka ishruuna diinaara ijmaacna waa ku sugayo culamaduna waa ku ijmaaceen waa yahay can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuul lahi sala allahu aleyh wasalama qaal laysa cala almuslimi fii cabdihi walaa farasihi sadaqa kuma sugna ruuxa muslimkaa korkiisa addoonkiisa gudihiisa iyo faraskiisa gudihiisa sadaqo waajibi kuma sugna oo zaka kagama waajibayso oo lama odhanayo addoonkaaga zake ka bixi aan zakaatulfitri ahayn ee zakaatulmaal ah ka bixi la odhan maayo zakaatulfitrigu waa ka waajibaya faraskiisana lama odhanaayo zake ka bixi la odhan maayo oo zake kama waajibto xadiiska waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim wa fii lafdin ila zakaata alfitri fi raqiiq mooyaane zakada sakaatulfiriga mooyaane addoonka laga bixinayo kaasi isagu waajib buu ku yahay inuu ka bixiyo zakaatlfiri laakiin zakaatulmaal inuu ka bixiyaa ma saarna xadiidkani waxa uu inoo sheegayaa waxyaalaha ruuxu ku intifaacaya isagu gaarnimadiisa ugu intifaacayo ee aan tijaarana loo dhigin inuu shaygani kordho oo tarmana loo dhigin intifaaca uu isagu ku intifaacayee ku shaqaysanaya uun waxaa looga jeedaa ay tahay waa maal haysad iyo isticmaal loogu talagalay zaka ka waajibi mayso saas aawadeed wuxuu rakuub ka dhiganayo sida faraskiisa waxaa la mid a ah, gaadhigiisa markaa uu fuulayo ee rakuubka u ahee ku adeeganayo e aanu ugu talagelin inuu iibiyo zaka kama waajibayso zake ka bixi loodhan maayo gurigiisa uu deggan yahay hadduu doono guri qaaliyaba ha ahaado oo tabaqa oo shubah oo weyn mar haddii wax bayc loogu tala galay aanu ahayn ee deganaanshiya intifaac lagu intifaacayo bes loogu talagalay zaka kama waajibayo guryo kaluu leeyahay guryaha wuxuu haystaa uun haysasho laakiin markaa qaaruu rogrogayo oo iibinayo oo intuu kuwaa iibiyo haddana qaar kale ku bedelayo marba uu saa u iibinayo ma aha oo ka baayac mushtaraynayo hadduu shaygii laga baayac mushtareeyo baayac mushtarkaa laga baayac mushtaraynayo daraaddeed baa zakadu ka waajibaysa curuudu tijaara la yidhahdaa farasyadii hadduu markaa ku tijaaraysanayo oo ninkani faraskuu ka baayac mushtareeyaa waa iibiyaa waa iibgeeya lacag buu u rogaa haddana markaa faras buu iibiyaa haddana lacag buu u rogaa sidaasuu marka waxaa weeye uu u rogrogaa haddii nisaabkii ay gaadho nisaab azakaati fi naqdayn lacagtu intay ku sako goynaysay hadduu gaadho xoolahaasi ay gaadhaan waa inuu sakadii ka bixiyaa zakaatulfitrigu laakiin addoomihii waa ka waajibayaan oo dee saad waa ah zakaatulbadan mas'alaa haddaba isweydiin leh masaladaasi waxay tahay awrta dadku ay rartaan ee gaadiidka laga dhigtay ee lagu guuro ee la dhaansado ama biyaha lagula soo baxo beeraha ay ku waraabsadaan dadka wax beertaa ah, ama dibiye ha ahaadaan amaba geel ha ahaadaan oo markaa awr ha ahaadaanbe zaka ma ka waajibaysaa mise kama waajibayso taas waxa galay khilaaf laakiin jamaahiirta culammadu waxay leeyihiin culammada badankoodu zaka kama waajibayso zakadii waxaa loo shardiyaa horta foofin ya asawm waa in xoolahaasi ay yihiin xoolo foofoo daaq eh, hadday yihiin xoolo calaf la siiyo caws iyo wax la mida inta loo soo guro halkaa wax lagu siinayo oo iyagu aynay daaq tegayn zaka kama waajibayso cawaamishaasina waxay u badnaayeen waxyaalo la calaf siiyo iyagu aan foofin ila waa lagu shaqaysanayaa culammadu waxay kaloo isweydiiyaan caamilnimada lagu shaqaysanayay cawaamil yihiin keliya ma ka ridaysaa zakadii mise kama ridayso jamaahiirta culammadu waxay qabaan inay ka ridayso waa inay saka ka waajibayn waayo sakadu waxay ku timaadaabay yidhaahdeen ama wax tijaaro loo diyaariyey oo tijaaro loogu talagalay ama wax nama iyo koradh inuu waxani tarmo oo farabato loo diyaariyey waxaana u amaarada shaygan in la foofinayo oo la daajinayo oo dee markaa shay sidaasa markaa u yahay laga ilmo dhashanayo oo siaa lagu faafinayo haddii isticmaal keliya loogu talagalay labadii arrin midnaba kuma sugna tijaaranimana kuma sugna nama iyo koror in loo diyaariyo shaygani farabatana kuma sugnaan taasi waa tacliile daliil maxaa la hayaa ila baa meesha yaalle laysa fii duuna khamsi dawdin min alibili sadaqa maxaa lagaga saaraya cumuumka waxaa la odhanayaa saxaabada rasuulka sala allahu alayh wasalam waxaa laga soo wariyey laysa fi lcawaamili zaka sida cali bn abi aalib wahayruh xadiis marfuuca waa lagu soo wariyoo nebiga loo rafcinayo loo kor yeelayo lakiin xadiiska marfuuci ma asixin waa daciifun lam yasixa waxaasee sugnaaday saxaabada qaarkood inay yidhaahdeen cawaamisha zeka kuma sugnaa waana sida cali bna abi aalib uu yidhi waana sida jaabir laftiisa laga sheegay lamana oga cid saxaabada ka midoo ku khilaaftayna lama oga cid saxaabada ka midoo ku khilaaftayna lama oga marka maadaamay sidaas tahay oo saxaabada qaarkood ay fatwoodeen cid saxaabada ka mid oo ku khilaafsanna aan la ogsoonayn jamaahirta culammadu waxay yidhaahdeen zaka ka waajibi mayso bacdu ahlicilmi waxay leeyihiin may waa in zakada laga bixiyaa laa shaka inay ixtiyaad badan tahay laakiin wejay leedahay qowlkan odhanaya zaka ka waajibi maayo weji ayuu leeyihi can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula اllahi sala allahu aleyh wasalama qaal alcajmaau jubaar ma yeedhaanka waxay geystaan waa midaan gashi iyo qaan lahayn riwaayaadka qaarkood waxaa ku so aroray alcajma'u jarxuha jubaar riwaayad saxiixa ah ku sugan saas sheegays ma yeedhaanku waxay dhaawacaan waa midaan qaan lahayn wax gashiya ah male waa hadar waa ka kac waalbi'ru jubaar ceelkuna isaguna waa hadar waa midaan qaan lahayn qof baa loo dirto la yidhi ceelkan ii qod markaasaa ceelkii ku dumay wax loo qariyeyna ma jirto wax qaana yeelan maayo ama ceeluu mulkigiisa ka qotay ayaa qof intuu u tegey ku dhacay wax qaana ma leh walmacdinu jubaar macdanta la qodayo iyaduna waxa weeye waa hadar waa midaan qaan lahayn haddii cidi ku dhimato godadka macdanta la qodo waa la dheereeyaa waqhtiyada qaarkood bay godadku dumaan waxaa karta ciriqa macdanta sida loo raacayo inuu qumaatiga aanu noqona sidaa noqdo oo xagga loo raaco huluul godkiisaa loo qodo ciddii qodaysay waxaa dhici karta inuu ku dumo cid baana u diratay shaqaalanimay ugu diratay inuu u shaqeeyo hadduu ku soo dubo wax gashiya ma wa fi rikaazi alkhumus khasnadaha ahaayee jaahiliyadii aaseen gaaladii hore hadii wax qaaliya laga helo shan meelood marka loo qaybiyo meel baa waajibaysa in la bixiyo waxaa jira ummadii hore dee gaalada ahaa qaar waxay ictiqaadsanaayeen qofku markuu dhinto wuxuu xoole leeyahay waa in lala aasaa markaasaa dahabbaa lala aasaya qalabbaa lala aasaya macdanaa lala aasaya hadda maaragta marka meelaha caynkaasoo kale haddii la qodo oo laga helo waxay dadkaa hore ee gaalada ahay ay ku aaseen waxaa waajiba shan meelood marka loo qaybiyo hal meel in la bixiyo afarta kalena ruuxaa qaadanaya rikaaska waxaa loo jeedaa dafiinu loo jeedaa dadkii jaahiliyada ee gaalada ahaa waxay aaseen ayaa loo jeedaa aljubaaru alhadru aladii laa shaya fiihi waa hadurkii aan waxba ku sugnayn qaani walcajmaa waa daabba cajmaa waa mayeedhaanka waa neefka ayaa la yahay cajmaa waxaa magacaabay ma hadlayso inayna hadlayn ayaa loogu magacaabay waxay la macno tahay ma saasay la macno tahay xadiidkani waa bukhaari iyo muslim xadiidku wuxuu ku tusinayaa xooluhu waxay geystaan inay yihiin midaan qaan lahayn iyo gashi qaan iyo gashi ma leh cumuumku waa saas asalku dad iyo duunyo waxay u geystaan gashi iyo qaan ma leh waxaa laga reebayaa neefkii cidi wadday ama ay hoggaaminaysay ama ay dabada ka waday ama ay rakuub ahaan u saarnayd oo cid ka celin kari lahaa oo ka celin waayey tafriid buu la yimi oo waa ka gaabiyey neefkii isagoo hoggaaminaya oo tuluddii hoggaanka ku wada ayuu wax jiidhsiiyey waxbuu jiidhay waxa uu ka baydhin kari laha ila hoggaanku xaggan u kaxayn kari lahaa waa qaandhabaya markaa dabadu ka wadi kama duwin waa la mid waa qaandhabayaa rakuub ahaan buu u saarnaa kama celin waana ka celin karayn markaana waa qaandhabaya markaana waa qaandhabayaa haddii kaloo neefkaa cidi aynay wadin haddii waxa weeye awrkii awr ay is cunaan oo wax u geysto i qaandhow la odhan maayo qaan male hadduu wax ku durduriyo ou cid wax yeelo yadana qaan male alcajmaa'u jubaar walbiru jubaar ceelkuna isaguna qaan male hal masala haddaba jiri karta hadday soo gasho harar wax la yidhahdaa xaalka noocaasa waxaa yimid tafriid waa laga gaabiyey maalan meelaha qaarkood waxay leeyihiin ceelashu biir wax la yidhahday leeyihiin biirtaasina dadka way dishaa ama waa suuxaya isagoo dirqiya laga soo saaraya amaba waa u dhimanaya cid aan aqoon baa loo yeedhay birtan iyo waxana kuma yaqaanba meesha loomana sheegin waa loo qariyey sidiiu ceelkii ugu dhaadhacay sidiibu markaa ceelkii isidhi qod baa marka waxa weeye birti yani waxa ku soo baxday baa ku dhintayba meeshii marka tafriid baa soo galo nooc tacadiyuu la yimi waayo waa u qariyeen marba hadday u qariyeen waa inay qaandhabaan waa inay qaandhabaan marka taana saas weeye laakiin haddii wax qarara iyo tacaddiya aanu soo gelin wax qaana yeelan maayo waxaa la mid a ruux baa shaqaale ahaan loo dirtayoo waxa lay gurigan ii dhis wastaad buu ahaa guriga dhisaya ama najaar buu ahaa siduu dushiisa u saarnaabaa markaysaga markaa dhagax ama la cararay ama wax la mida dabeedna waa soo dhacay waa jabay ama waa dhintay ninkii dirtay isagu waxba kuma samayn ii dhis buu bas yidhi isagoo isla ka shaqayso ayaa dhibaabahani gaadhay wax gashiya ma shilin la siin maayo isagaa isu qabaa waxallo wuxuu ku helayaa ma jirto taana waa saas weeye macaadinta la qodaya waa caynka cayn leeg haddii ruux shaqaalo u dirto oo uu yidhahdo ii qod ujrada caynkaasa iigu qod dabeedna siduu u qodayey ayaa markaa meeli ku soo duntay ama godki ku dumay si baa loo qodaa macaadinta ciriq baa la raacaa marka sidaa loo qodo waxaa laga yaabaa in ciriqii macdanta la helo dabeedna sidii baa loo raacayaa godki saasuu huluul u noqonayaa hadduu ku soo dubo wax gashiya ma leh alla wax qaana ma waa shaqaysanayey quruskiisuu kala soo baxayey wax xadguduboo lagu sameeyey ma jirto isagaa isu qabaa waalmacdinu jubaar wa fi rikaazi alkhumus waxyaalihii gaaladii hore aastay ee macdana ah ama dahabba ah haddii lala soo baxoo la helo shan meeloodoo hal meel baa la bixinayaa waxaa la mariyey oo kale meeshii haniimada zakadii waa laga duway shabah wuxuu ku leeyahay maadaama dafiiruljaahiliya uu yahay dad gaala ah waxay aaseen baabkii faygii haniimaduu shabbahaa oo shabah ku leeyihi markaa khumus baa laga waajibiyey haddaanu dafiiruljaahiliya ahayn isagu waxay noqonaysaa xaggii zakada in loola kaco curuud tijaara zaka ma ka waajibtaa mise kama waajibto jamaahiiru ahlilcilmi waxay leeyihiin salafan wa khalafan zaka ka waajibta mana sida saxiixa ah khilaaf yar oo soo baxay waa jiraa laakiin khilaafkaasi waa khilaaf xaadis ah sabiilulmu'miniinku wuxuu noqonayaa in zake laga bixinayo ayuu noqonaya laa tajtamic ummatii calaa dalaala waa ka xadiisku sheegaayey wayatabic hayra sabiili lmu'miniin waa ta aayaddu tilmaamayso can abi hurayrata radi allahu canhu qaala bacasa rasuul lahi sala allahu alay slm cumar cala asadaqa nebigu wuxuu diray sal allahu aleyh wasalam cumar cala sadaqati sadaqadda ayuu u diray zakada faqiila waxaa la yidhi manaca bnu jamiil waxaa lagu yidhi ibnu jamiil waa manciyey zakadii oo waa bixin waayey wa khaalid ibnu lwaliid khaalid oo ina weliid ahina zakadii waa manciyo isaguna waa bixin waayey walcabaasu camunabiy sala allahu aleyh wasalam cabbaas oo nebiga adeerkii ahina zakadii waa bixin waaye waa diide faqaala rasul lahi sala allahu aleyh wasalam wuxu uhi rasuulka ilaahay maa yanqimu ibnu jamiilin ila an kaana faqiiran faaqhnaahu allahu tacaala wuxuu yidhi maa yanqimu ma karaahiyaysanayo ma nacayo ibnu jamiilin ina jamiil ilaa an kaana faqiiran inuu faqiir ahaa mooyaane oo faaghnaahu allahu ilaahay hani ka yeelay faqiir buu ahaan jiray markaasuu ilaahay hani ka dhigay intaasunbuu nacaya karaahiyaysanaya wa khaalidun khaalid miya fa inakum tadlimuuna khaalidan khaalid waa dulmiyaysaan khaalid zake ma diidin waa dulmiyaysaan faqad ixtabasa adraacahu actaadahu fii sabiili illaah wuxuu u xabisay adraacahu diricyadiisii dagaalka wa actaadahu iyo qalabadii dagaalka farasyadii iyo hubkii mid walba actaadu waxa weeye waa qalabada dagaalka waxa dagaalka lagu galo hadday hub tahay iyo hadday tahay farasyo iyo gaadiid loo fuulo jihaadka loo fuulo hadday tahay wuxuu u xabiso u waqfay fii sabiili illahi ilaahay waddadiisaoo jihaadka ah marka ninka xoolihiisii sidaa ugu waqfay diricyadiisii iyo qalabadiisii iyo hubkiisii iyo gaadiidkiisii jihaadka u waqfay zaka diidi maayee waad dulminaysaan wa ama alcabbaasu cabbaas miya fa hiya calaya wa miluha anay isaaran tahay zakadiisu wa miluhaa in kaloo la egna oo la midina waa isaaran tahay uma qaala intaa dabadeed wuxuu yidhi nebigu sala allahu alayh wasalam yaa cumaru amaa shacarta ana cama arajuli sinwa abiih miyaanad ogayn anna cama rajuli in ninka adeerkii sinwa abiihi aabbihii la mid yahay oo aabbihii oo kale yahay bimacnaa cabbaas waa adeerkay baa macnuhu u dhacayaa oo nebiga aabbihii iyo de cabbaas walaalay ahaayeen marka ninka adeerkii inuu aabbihii oo kale yahay miyaanad ogeyn xadiidkan waxaa laga qaadanayaa in nebigu sala allahu alayh wasalam cid u diri jiray sadaqadda caamiliintu ma aha dad yagu ismagacaabay oo iyagoo xukuumadi aynay cayiminoo u dirin inta iyagu is-abaabuleen yidhi zakada aan ururinno kuwa caamilin lama yidhaahdo kuwa waxaa la yidhaahdaa waa qaar iyagu isxilqaamay zakadii haddii loo dhiibana waxay noqonayaan wakiil uu wakiishay ninka zakada bixinaya hadday dhacdo inay gaadhsiiyaan ciddii zakadu ku baxaysay ay siiyaan zakadii waa ka baxda haddii ciddii zakadu ku baxaysay ay siin waayaan markaana zakadu kama bixin ninkii bixiyey waa ku baaqata isagaa lagu leeyahy kii bixiyihii waayo wakiilkiisii sakadii ma gaadhsin ciddii mutaysatay ciddanna cid xukuumad ka wakiila ama xukuumadi xil saartay ma ahee waa cid yadu is-abaabushay marka wakiil wuxuu u noqonayaa un saka bixiyaha kan sakada bixinaya waa wakiilkiisi marka kaa caamiliin lama yidhahdo caamiliintu waa cidda uu dirto xukuumaddu u dirto weeye muslimiinta cidda u mas-uulka ahi cidday u cayinto tidhaahdo sakaday ururinaysaa oo sekadii adaan kugu ogahe ururi kaasaa wuxuu noqonayaa caamiliintiibuu ka mid noqonaya waa nooc madaxnimo ah sidaas aawadeed jilibada qaarkood inay sameeyaan cid ay yidhahdaan zekada inaga ururinaysaa oo dadkeenna baahan bay siinaysaa ruuxa inaga midee diidana xoog baynu kaga qaadaynaa ta noocaas waxay noqonaysaa mid halad ah waayo suldo ay kaga qaadaan ma leh ciddii loo xilsaarayna ma aha haddii ruuxani xataa zekada bixin waayo nasiixun bay ku leeyihiin inay kula dagaalamaan ama xoog kaga qaadaan kuma laha miday u leeyihiin ma ma dulmi isagaa u xaq leh mar haddaan xukuumadi ka qaadaynin sakada cidday ku baxayso inuu siiyo ciduu doono oo ka mid ah cidday ku baxayso isagaa u xaq leh ciddaa is-abaabushayna caamiliin ma aha caamilnimona waxba ku qaadan kar mayso inay wax ku qaadataa uma bannaana waayo sakadii baan ururinayaa anaan isu asixinayo o isi siinayaa ya bixiyihii ee qaataad labadaba noqotay ile mar haddaad wakiil ka tahay ka bixinaya dee waxaad taagan tahay maqaamkii bixiyaha anana qaadanaya qusumkaa isu asixiyey oo intaa annaga ayaa qaadanayna waxay noqonaysaa anaa bixinaya anaana qaadanaya saasay ka dhiganta ta noocaasi waa khalad sax maaha markaa nebigu sala allahu aleyh wasalam dad buu u diri jiray zakada marka cumar buu mar u diray warkii waxaa lagu soo celiyey saddex nin baa zakadii diidey nebigu wuxuu sheegay sala allahu aleyh wasalam ibnu jamiil isagu markaa inuu yahay eh, mid nicmada ilaahay ka abaalka daray oo markii horena faqiir ahaan jiray markii dambena ilahay hani ka yeelay marka nooc yani markaa shukrinaqi ayuu ka tegey nooc marka waxa weeye abaalka ah ayuu la yimi baa loo jeedaa waa dhaleecayn khaalid nebigu waa u cudur daaray waxaanu idhi zake ma diidin zako ma diidin qariinada caddaynaysana waa sheegay waxaa kaloo laga qaadanaya xoolaha la waqfo shay khayra lagu waqfo oo waqafka ah inaan zako ka waajibin inaan zako ka waajibin waxaa kaloo xadiisku tusinaya in nabigu yihi sala allahu alayh wasalam zakada cabbaas anay saaran tahay haddaba muraadka maxaa looga jeedaa bacdu ahlicilmi waxay yidhaaheen nebiga sala allahu alayh wasalam buu zakada u sii dhiibayoo waa laga qadimay zakada qadimaad baa looga qaaday xadiiskanna markaa waxaa laga deliishadaa sakada ilaa sanad in la hormarin karo sababtii sekadu ku waajibaysay hadday xaasil tahay oo xooluhu sekagoys yihiin laakiin shardigii xawaalaanulxawl xilliga xilligiisa inuu gaadho xoolahaas iyagoo nisaabkaa ku sugan aanu weli dhammaystirminoo xasilin laakiin maalkii sekagoys yahay xoolahan sekagoyskaan hayo sekadoodii baan sii qadimayaa way asaxaysaa oo hal sano gudaheed waa la sii qadimi karaa waa la hormarin karaa xadiiskan baana u daliila laakiin haddaanu xoolaha sekagoyskaa haynin inuu yidhaahdo xoolahaan mulkin doono ee weli aanan mulkiin nisaabkoodu weli aanu dhammayn ee aan rajaynayo nisaabkoodu inuu dhammaystirmo wakhtiga soo socda baan sii qadimayaa ma ansaxaysaa maya yacani waxa weeye mar haddii waxa weeye aanu nisaabkiiba haynin sakada igu waajibi doontee weli waajibnimadeedu aynay sugnaanin oo waxay ka waajibaysaba aanan haynin baan sii bixinaya asixi marka labadu waa kala duwan yihin marka hal sano waa la sii qadimi karaa waxaa ku sugnayd wa ama alcabbaasu fa hiya calaya wa miluha culammadu waa isku khilaafeen macnaha looga jeedo waxay kaloo culammadu isku khilaafeen sadaqadda xadiiskani sheegayey ma faral bay ahayd ma sunnay ahayd bacdu ahlicilmi waxay ku xambaareen inay ahayd sadaqatu tatawuc oo waxay yidhaahdeen saxaabada nebiga sala allahu alayh wasalam cid ka midii in sadaqadii faralka ahayd ee sakada ahayd ay bixin waayaan oo manciyaan ma suuragal aha ee waxaa looga jeedaa sadaqatu tatawuc baa loo jeedaa sadaqa sunnaa buu nebigu booriyey yidhaahdeen in la bixiyo markaasaa raggii bixin waayey laga cawday oo la yidhi hebel iyo hebel iyo hebel baan bixin laakiin qowlkaas culammada qaar baha ha yidhaahdaanbe waa laga qawiysan yahay waayo sadaqada sunnada caamilin looma diro waa midda labaad ee xadiiska waxaa ku sugnayd bacasa rasuulu sala allahu alayh wasalama cumara cala asadaqa marka sadaqadan cid baa loo diray caamilin ah oo cumar buu nebigu u diray calayhi asalaatu wasalaam si u soo ururiyo u soo qabto mar labaadkana assadaqa la yidhi al baa la geliyey waa sadaqo mucarafo ah waa sadaqa machuudo ahoo la garanaayo sadaqadii waajibka ahayd ee faralka ahayd inay tahaa lagu xambaarayaa daahir ku tahay haddaba maxaa looga jeedaa fa hiya calaya wa miluha ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen nebigu sala allahu alayh wasalam sekadii ayuu qadimaad uga sii qaaday cabbaas oo sadaqadii xilligaa joogtay ee sakada ahayd tii sannadkaa waa ka qaaday ta sannadka soo socdana waa ka qaaday tii sannadkaa la bixinaayey nebigaa ka qaaday oo naqdan uga qaaday sannadda soo socotana waa ka sii qaadoo qadimaad buu uga qaaday markii sadaqaddii sakada ahayd la weyddiiyey dee sadaqaddii waa mid markaa uu cabbaas hore u bixiyaye waxay moodeen inuu bixin waayey markaasuu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam fa hiya calaya wa miluha macaha sakadii sannaddaas anaa laygu leeyahay oo bimacnaa anaa ka qaaday in kaloo la-egna waa ka qaado sannadda soo socota sidaa culammada qaar baa u fasirtay waxaana laga daliishadaa zakada in la qadimi karo sannad muddo sannad ah in zakadii la qadimi karaa laga qaataa sidii markii loo xisaabiyey haddii wax ku soo baxaan waa laga dabageynaya laakiin marka zakada la qadimaayo waa inaga soo sheegnaye waa in xoolihii sekagoyskaha ruuxu hayaa ee isagoo xoolihii zakada ahaa aan haynin inuu yidhaahdo xoolahan mulkin doono sakadoodaan qadimaya ma suuragalla ah. wa alqi kulla saabiqin lisababih ilaa shartihi fadri lfuruuqa wantabih atay culammada qaarkood qaacidada ay ku sheegeen beyt ay ku cabbirayaan waxaad tuurtaa oo ilqaysaa aad baatil ka dhigtaa shay kasta oo sababtiisa ka hor maray hadduu yahay saabiq lisababih waxaad tihaa ah waa mulqan ictibaar male wax ka soo qaad male shaygu sababtiisii kama hormari karo laakiin hadduu sababtii ka dambeeyo laakiin shardiga ka hormaro waa la aqbalayaa marka farqiga shardiga iyo sababta u dhaxeeya garo oo aqoonso bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen labada sanaba qadimaad bay ahaayeen sida horaynu sheegnay waxay tahay sannadna qadimaad bay ahayd sannadna tii joogtay ahayd ee xilligeedu taagnaa waana wejiga fiican weji kale culammada qaarkood waxay mareen laba sano zakadoodii inuu qadimaad uga sii qaaday nebigu sala allahu alayh wasalam cabbaas riwaayo sidaa lagu soo wariyo caynkaa sheegaysaana waa jirtaa laakiin sanadkeedaa maqaal ku jira ama dacfi yari ku sugan yahay weji kale culamada qaarkood waxay ku xambaareen fahiya hiya calaya waxaa loo soo wariyey fa hiya calayhi sadaqa riwaayo sidaa sheegaysaa la soo wariyo waxay yidhaahdeen sekadii isagaabaan siiyo ku bixiyey ishkaal baana markaa soo arooraya ku saabsan cabbaas wuxuu ka mid ahaa aalubaytku ka mid ahaayoo nebiga sala allahu alayh wasalam adeerkii ruma ayuu ahaa aalubaytkana zaka kuma baxdo oo sekadu uma xalaal aha marka isagaan siiyey haddii lagu fasiro sida daahirka riwaayada kale ay tahay see loola kulminayaa innaha laa taxillu limuxammadin walaa liaali muxammed innamaa hiya awsaakhu nnaas culammada qaarkood oo wejigaa maray waxay yidhaahdeen waxa lagu xambaarayaa wakhti aan sakadu xaaraan ka ahayn aalubeydka in la siiyo inay ahayd marka intaan sakada laga xaaraantinimayn in lagu bixiyo oo la siiyo dad aalubayda ka hor inay ahayd baa lagu xambaaraya weji kale culammada qaarkood waxay u fasireen fa hiya calayhi riwaayada odhanaysa sakadii isagaa lagu leeyahay oo bimacnaa haddaa weyddiisaan wuu bixinayaa in kaloo la-egna waa ku darayaa waa bixinayaa oo tabarruc ahaan buu u bixinayaa marka nin sake mancinaya maaha awjuhda aynu sheegnay culammadu ay kala mareen waxa ugu fiican wejiga odhanaya fa hiya calaya anay isaarantoo dayn igu tahay oo nebiga sala allahu alayh wasalam baa hore uga qaaday sakadii sannaddaas wa miluha iyo in kaloo la mida ah oo la-eg buu ka qaado qadimaad ah markaa sannaddii xaadirka ahayd sakadeedii anaa markaa hore ama ahaan uga sii qaatay ama qadimaad uga sii qaatay in kaloo la-egna waa ka qaato waa sakada sannadda soo socota ayaan ka sii qadintoo ka sii qaata wejiga ugu fiicani wejigaas weeye wallaahu aclam waxaa laga qaadanayaa ciddii sakada diidda in xukuumadda la gaadhsiin karo warkeeda ayaa laga qaadanayaa waxaa kaloo laga qaadanaya zakada ruuxu inuu bixin waayo kufri akbara inaanu ahayn mar hadduu waajibnimadii qirsan yahay inaanu milada kaga baxay waayo nebigu sala allahu alayh wasalam ibnu jamiil kufrina kuma xukumin towbad kufriga uu ka toobad keenayo soo islaamana kama dalbin marka manciga zakada la bixin waayo oo la manciyaa kufri akbara inaanay ahayn baa laga qaadanayaa wallaahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atuub ilayk